bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wالsalaaةu waالsalaamu عlى rasuuli اllah وعlى آlihi وصaxbihi أجmaciin ama bacd waa darsigii labaad oo manduumadii almanduuma almiimiya lilcalaama xaafid ibn axmed اlxakami caleyh raxmat اllah waxaynu soo gaarhnay beytka shan iyo tobnaad wmin sifaati uli اliimaani nahmatuhum fi اlcilmi xata alliqa aqbط bidi الnahmi alcilmu aclى waaxlى ma lahu istamacat udun waacraba canhu naatiq bifami alcilmu gaayathu اlquswى warutbathu اlcalyaau fasmac ilayhi ya uli اlhimami wuxuu wadaa sheekhu ka hadlayaa cilmiga dabcan cilmiga shareecada laga hadlayaa cilmiga iyo sharafkiisa iyo dadka barta ama bartay qiimaha ay leeyihiin wuxuu yidhi marka wa min sifaati uliliimaani dadka iimaanka u saaxiibka ah sifaadkooda waxaa ka mid a ah, nahmatuhum mamanaantooda fil cilmi cilmiga dhexdiisa ay ku maman yihiin xata alliqaa ilaa kulan laga gaadho ilaa ilaahay kala kulmaan aqbid kamo bihaa bidinnahami kuwa yacnii mamanaanta u saaxiibka kuwa mamanaanta u saaxiibka ee dadaalka iyo xirsiga u haya cilmiga kuwaa kamo oo booskoodoo kale tamani wey macnaha dadka mu'miniinta ah sifaadkooda waxaa ka mid ah inay cilmiga ku dadaalaan barashadiisa inay jecel yihiin in ay ku maman yihiin oo eh, waxa kaloo dhan ay isaga ka jecel yihiin ma iyo dadaalkaas iyo xirsigaa shadiidka ana kuma eka wakhti cimrigoodoo dhan ilaa intay ka geeriyoonayaan ayay wadayaan way macna bimacnaa cilmigu cibaadaadka ilaahay tabaaraka wa tacaala loogu dhawaado kuwa ugu waaweyn buu ka mid yahay cibaadana wakhti ma laha la joojiyo ilaa geerida mooye wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin marka cilmigu wuxuu ka mid yahay cibaadada noocyada ugu muhiimsan bal cibaadada asaaskeeda way marka wakhti uu dhammaado maleh ta labaad weeye cilmiga lagama salgaadho oo cid soo afmeertay oo isagoo dhan dhammeeyey ma jiro wa fowqa kulli dii cilmin caliim baa jirta ilaa cilmigu ilaahay tabaaraka wa laha uu ku dhammaado addoommadu midba midbaa ka cilmi badan waxunbaa kaasii maqan waa kii nebiyullaahi muusa calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam kamaa fi saxiixayn nin reer bani israa'iila weydiiyo muusow dhulka dadka joogayaa ugu cilmi badan aniga buu yidhi arrintaas imtixaan baa ka dhashay allah baa u waxyoodo wuxuu ku yidhi nin kaa cilmi badan baa jooga dhulka nebi muuse markii loo sheegay wuxuu yidhi rabbiyow seen ku gaadhaa si aan wax uga barto seen ugu tagaa kadibna waa ka dariiqii iyo sahaydii iyo siduu ku gaari lahaa ee ilaahay tabaaraka wa tacaala ku hanuuniyey waata suuratulkahfi qisada khadir iyo dhex martay nebiyulaahi muusa caleyhi wacalaa nabiyina asalaatu wassalaam ayaa marka sidaa ku timid marka ma jiro cilmiga cid ka salgaadhay ama soo afmeertay ma jiro shay mar walba socdo waxaa la arkay baa lili imaamu axmed caleyh raxmatullah oo aakhiri cimrigiisii wata qalinkii iyo bahashii khadda lagu shubi jiray isla wata markaasaa waxaa lagu yidhi ilaa mataa tatlubu alcilma ilaa goormaad cilmi raadanaysaa adiga baad joogtaa ilaa cimrigaagii cibli unbaa dhammaystay inaad raadiso ilaa gormaad raadin baa leeyahy odowadii wax markaasaa wuxuu yidhi min almaxbarati ila almaqbara yacni ilaa ruuxu uu qabriga ka galo cilmi ma joojiyo kamana dherga macnaha marka aqbid arrintaasaa wax la kantaa wax la ganto oo ilaahay ou yaa yacni isii la yidhaahdo oo la raadiyo waxaa ugu muhiimsan mamanaanta ruuxu uu cilmiga ku mamaya macnaha dadka xirsiga iyo dadaalkaas xadiidkii nabiga waa kii ahaa sal alla aley wasalam manhumaani laa yashbacaan taalibu cilmin wa taalibu dunya laba ruux ma dhergaan daalibulcilmiga cilmiga raadinaya ma dhergo cilmiga kama dhergo mar walba waxbuu sii raadinaya mar walba waa gaajaysan yahay ninka adduunyada raadinayana isaguna ma dhergo adduunyo lagama dhergo mar walba waxbaa sii raadinaya low kaana libni aadama waadiyaani min dahabin labtaqa haalian hadduu adduunka o dhan la siiya wax kalaa ka siima waxbuu sii raadinaya hawadaas dhammaan mayso wa min sifaati uliliimaani nahmatuhum dadka iimaanka u saaxiibka sifaatkooda waxaa ka mid a nahmatuhum mamanaantooda filcilmi cilmiga dhexdiisa ay ku maman yihiin xata liqaa ilaa laga gaadho kulanka ay ilaahay la kulmayaan geeridaa laga wada aqbid marka kamo bidinnahami yacni waxa weeye mamanaantaas midka u saaxiibka ah kamo alcilmu aclaa wa axlaa maa lahu istamacat alcilmu cilmigii aclaa wa axlaa aclaa ka u sarreeyo waay wa axlaa ka ugu macaan wey maa shay lahu isaga istamacad ay dhegaysatay udunun dheg oo wa acraba uu caddeeyey canhu xaggiisa naatiqun mid hadlayana bifamin af uu ku caddeeyey yacni waxay dhegidhegaysato cilmibaa u macaan una sarreeya wax afka lagu cabiroo carabka lagu caddeeyana cilmibaa ugu sarreeya uguna macaan saas wey macnaha xalaa wuu leeyahy macaan buu leeyahy saas daraaddeed baad arkaysaa culimmada markaad siyarkooda iyo taariikh nololeedkooda akhrido aad baad ula yaabaysaa yacni wax weeyaan cuntadii iyo cabbitaankii iyo soo jeedkii iyo shahawaadkii iyo dumarkii waxay ku halmaamayaan cilmiga wax kastoo maladaad oo la macaansado waxaa kala macaan cilmigaa kala macaan markay ama yaani wax weeyaan tafsiirka ama xadiidka ama culumta kale la xidhiidhay fiqig wax la mida ah, waad la yaabaysaa marka qaarkood yacni waxa weeye marka laga warramo tawaariikhdooda iyo taarikh nololeedkooda marka laakiin marar fara badan shayga macaan ee waxaa dhadhamin kara xubinkii dhadhamin lahaa markuu fayow ayuu dhadhamaa haddii xaasada dhadhanku ay hallowdo wixii macaanaa khadhaadh buu kuu noqonaa sidaas daraaddeed baa dadka misaajkooda iyo dabeeco ahaan jiran oo qalbigoodu jiran yahay cilmigii oo macaan lafahaantiisa macaankiisa ma dhadhaminayaan laanna waxa waa jiro iyagaa jiran markaa adaa jiran haddii cilmigii kuu dhadhami waayo bimacnaa waa jiro kugu jirta isagii waa macaanye yacni waxay la mid tahay oo kaleeto dadka maalan xanuunka uu ku dhaco maalan uu ka tago dhadhanku macaankii khadhaadh buu u wax walba isku mid buu noqonaya marka ishkaaliyadu marka waxa weye cilmigu waa macaan yahay laakiin macaanka waxa heli kara ruux fayow oo qalbigiisu fayow yahay alcilmu cilmigii aclaa wa axlaa ka ugu sarreeya ee ugu macaan weeye maa shay lahu isaga istamacad ay dhegaysatay udunun dheg aclaa wa axlaa maa saasay isugu xidhan yahay udunud ay dhegdhegaysatay oo waa caraba uu caddeeyey canhu xaggiisa naatiqun mid hadlaya bifamin af uu ku caddeeyey ama carabi af lagu caddeeyo ama dhag lagu dhagaysto alcilmu gaayatuhu lquswa wa rutbatuhu calyaau fascaw ilayhi yaa uli lhimami alcilmu cilmigii gaayatuhu meeshiisa ugu dambaysaay alquswa waa ta yani ugu sarraysa wey alquswa waa meesha ay ku dhammaato wey gaayatuhu cirifkiisu alquswa waa dhammaadka wa rutbatu rutbadiisa alcaliyaau weeye rutbadiisuna alcaliyaau waa midda sare ee ugu sarraysa wey ee fascaw u degdega ilayhi xaggiisa yaa ulilhimami kuwii himadaha sare uu saaxiibka ahayo haayatuhu lquswa cilmiga cidhifkiisu waa meesha ugu dambaysa wax ka sii dambeeya ma jiro waa rutbadiisuna waa meesha ugu sarraysa mar hadday sidaas tahay ciddii hami fiican loo himadiisu sarraysow u orod marka raadi waqti ku bix saas way macnaha ayib himadaasi bimacnaa waxaa laga wadaa alhima alcaaliya cilmigu marka wax weeye darajadiisu waa sarraysaa allah tabaaraka wa tacala waa ka inoogu sheeg qur-aanka yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilma darajaat yacni cilmigii maadaama derajadiisu sarrayso ciddii baratayna way ku darajoobaysaa oo darajada cilmiga laga hadlayo dadka cilmigaa ah xambaarsan baa gaadhaya way macnaha allah tabaaraka wa tacaala markuu sheegay mu'miniinta inuu darajaad kor ugu qaadayo ayuu si gooni ah hadana wuxuu u magacaabay oo mu'miniintii ka mida dadka cilmiga la siiyey yarfaci illaahu aladiina aamanuu mu'miniinta ilaahay baa kor u qaadaya waaladiina uutuu lcilma gaar ahaan kuwa cilmiga la siiyey darajaatin buu u kor yeelaya marka waxa weeye waxaa la yidhahdaa waa takhsiisun bacda tacmiim marka hore aladiina aamanuu way galeen ulul ululcilmigu ayagoo qoladaa hore galay baa haddana si gooniya loo magacaabo waxaa la yidhi waladiina uutuu lcilma waxay tilmaamaysaa mudnaan khaasoy leeyihiin marka darajaad baa ilahay u qaad meel sare ayaa ilaahay gaadhsiiyey tabaaraka wa tacala mar walba ogow cilmiga laga hadlayo ma aha mujaradulmacrifa yani inaad waxgarato un maaha cilmiga laga hadlayo waa alkhashya waa cilmi ilaahay ku baraya alla ka cabsina keenaya waa inamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa saas daraaddeed baa culimadu waxay dhihi jireen xasanulbasri iyo keyrkii alcilmu huwa alkhashya cilmi sihiisa waa alla ka cabsi yani mujarad macluumaad inaad uruurisood xifdido cilmi ma wax laga hadlayo ee la ammaanayo ee nusuusta amaanayso waa garasho iyo dhaqan isla jira waay mar walba saa ugu baraarugsano macnaa ayb alcilmu cilmigii haayatuhu alquswaa waa midda ugu dambaysa wa rutbatuhu alcalyaau weye fascaw ilayhi yaa ulilhimami alcilmu ashrafu maطluubin wa taalibuhu lilahi akramu man yamshi calaa qadami alcilmu cilmigii ashrafu maطluubin mid la raadiya ka ugu sharaf badan waay wa taalibuhu midka raadinaya cilmiga lilaahi ilaahay dartii u raadinayana akramu man cid ruuxa ugu karaamo badan way yamshii socda calaa qadamin gomad korkeeda ku socda cilmigu wax la raadiyo ugu sharaf badan yahay tayib wax kastoo la raadiyo oo wakhti lagu bixiyo cilmigaa u sharaf badan sababtu waxa weeye cilmigu wuxuu ku barayaa adduunkaagii aakhiradaada towxiidkii iibaantii usuushii muxuu ahaayey shareecada akhlaaqdii faadilkayd aadaabtii wixii wanaagsanaa buu ku barayaa wuxuu ku tusayaa maxaa dantaada ah maxaansen dantaada ahayn maxaa dhib kaa soo gaadhayaa maxaad deef ku helaysaa wax la raadiyay isagaa ugu sharaf badan marka saas daraaddeed baa madaalibta kale ma toosi karaan cilmi la'aan kursigii iyo jagadii iyo madaxnimadii cilmi la'aan waa halaag saas daraaddeed nabi inoo sheegay inay qoomama noqon doonto maalinta qiyaamada inay farta dhexda ka qarini doonaan alla ii geeyey inay gaadhi doonto xoolihii sidoo kaleeta waa fasaad iyo halaag haddayna cilmi ku salaysnayn hadduusan cilmigu hagin oon cilmi lagu hagin wakadalika jaahi wakadalika caruurtii wakadalika mataalibtii kale wixii adduun la raadin jiraoo kaleo dhan haddii uusan cilmigani uusan hagin kulligood waxay isu bedelayaan waxuun khasaare iyo dhib ah saas daraaddeed baa waxa alcilmu ashrafu matluubin isagaa xaarisa inta kaleo dhan isagaa ilaaliya inta kaleo dhan isagaa mataalibta kaleo dhan saxa isagaa hagaajiya isagaasaa toosiya la-aantii ma socon saas daraaddeed baa wuxuu yidhi wa taalibhu lilaah cilmiga midka u dalbaya ilaahay darti shardi waay wa taalibuhu lilaah waa inuu ilaahay darti ikhlaas hadday noqoto inuu dana kale leeyahay markaa cilmigii sharafta lahaayee janno lagu galeeyey wuxuu isu bedelayaa inuu cadaab ku galo waa kii xadiidku ahaa ninkii cilmiga barta si uu culimmada ugula murmo dadka jaahiliinta uga adkaado adduunyo iyo xadigeeda ugu raadsado ruuxa sidaasoo kaleeta ilaahay inuu ka fogaado mooyaane dhowaansho ka heli maayo marka cilmiga barashadiisu waa inay tahay lillaah saas way macnaha ayb dadka ugu horeeya ee jahanamo lagu horin doono ama naarta lagu horin doonuu ka mid yahay ruuxaasi cilmiga meelo kale la aaday sababtu wax weeye cilmigu waa ka sharaf badan yahay in adduunyo iyo wax la mid a ah wasiilo looga dhigto qasadka loola aado waa ka sharaf badan yahay ilaahay baa sharfay tabaaraka wa tacaala marka saasay marka ku imaanaysaa wa taalibuhu lilah midka ilaahay dartii u dalbayana akramu man cid ka ugu sharaf badan ugu karaamo badan weeye yamshii socdaa calaa qadamin gomad korkeeda yacnii cid ku socota dhulka korkiisa oo lug ku socdaay isagaa uu sharaf badan ayb qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waaladiina laa yaclamuun ma sinna dadka cilmiga leh ee aqoonta leh iyo kuwa aan waxba garanaynin aqoonta lahayn ma ay sinaba alcilmu nuuru mubiinu yastadii'u bihi ahlu اsacaadati wاljuhaalu fi اظulami alcilmu aclىa xayaatin lilcibaadi kama ahlu اljahaalati amwaatun bijahlihimi alcilmu cilmigii nuurun waa iftiin oo mubiinun wax caddaynaya yastadiiu kaasoo yastadii'u waxaa ku iftiinsanaya bihi isaga ahlu sacaadati liibaanta dadka u saaxiibkaa dadka liibaanay ayaa ku iftiinsada wljuhaalu wlxaal aljuhaalu jaahiliintiina fi ulami ama waxaad ka dhigtaa jumla mustanafa wljuhaalu jaahiliintiina fi ulami mugdiyo dhexdooday ahaadeen alcilmu cilmigii aclaa xayaatin nolol midda ugu sarraysa wey oo lilcibaadi addoommada u sugnaatay ama lilcibaadi xaadu u sugnaatay kamaa sida ahluljahaalati dadka jaahilnimada u saaxiibkiiba amwaatun ay u yihiin kuwa bakhtiyey bijahlihim jahligooda sababtii ay meyd u yihiin labadan beyd cilmiga wuxuu ku sheegay laba laba khaslo khaslada koobaad wuxuu ihi cilmigu waa nuur cilmigu waa nuur waa iftiin addoonka qalbigiisuu iftiiminaya sida iimaanku qalbiga u iftiimiya baa cilmiguna qalbiga u iftiimiya iftiinka uu qalbiga gelinaya cilmigu ayaa marka nolosha u gudbaya markaasaa adoonkii wuxuu u kala caddaynayaa cilmigu meesha halistaa meesha khatarta ah waxa wanaagsan waxa aan wanaagsanayn kaana anna wuxuu ka dhigaya ruux mugdi socdo oo toosh watoo kale cilmigu marka waa tooshkaa wey waa iftiinkaas wax kuu kala saaraya wax kuu kala soocaya wey alcilmu nuurun mubiinun inuu nuur yahayna waxaa ku tusaya waxyiga oo cilmiga asalka u ah buu ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku tilmaamay inuu nuur yahay inuu nuur yahay macnaa ayb walaakin jacalnaahu nuuran nahdii bihi man nashaau min cibaadina waxyiga ilahay markuu ka hadlahay wuxuu leeyahay nuur baan ka dhignay waa iftiin ayb iftiinka isaga ah ayaa marka waxa weeye addoonku uu ku marayaa bal isaga keliya meehee nuurkaa cilmigu dhaliyay culimmadu ay xambaarsan yihiin bay ummadda inteeda kalena ku iftiinsanaysaa alimaam alajuri caleyh raxmat ullah kitaab markuu ka hadlahayy wuxuu u sawiray in ay dadkii oo dhan yihiin sidii yacni waxa weeye meel mugdiya iyagoo maraya oo khatar badan oo halis ah marka adigoo meel halisa maraya oo ay mugdi tahay oo khatartu badan tahay haddii mid toosh wata haddaad toosh wadato oo iftiin wadato si fudud baad ku mari haddaad mid toosh wata daba socotana tooshkiisa iftiinsatana waa kaa hadii aad weydo seed ku socon waay cilmigu marka waa sidaas waay dulumaadka iyo mugdiyadaasaa marka lagu marayaa noloshiibaa mugdi ah noloshii la noolaabaa mugdi ah nolosha mugdigeedii wax kuu iftiimiya haddaadan haynin waad hagabsan adoo indhala oodan waxba arkayni baad iska hagabsani haddaad hagabsatana ama ama muxuu ahay god ka dhici ama halaq baad ku qaniini ama liibax baad afka uga geli halis unbaad geli wixii marka waxa weeye kuu iftiimin lahaa waa cilmigaas waa ummadoo dhan baa yani ku badbaadaysa culimada iyaga xambaarsan keliya maaha saas daraaddeed xasanulbasri wuxuu dhihi jiray lowla alculamaau la saara annaasu mila albahaa'im haddayna culimada cilmiga xambaarsan jiri lahayn dadku xoolahoo kale noqon lahaayeen sidaas way macnaha wuxuu yidhi marka cilmiga waxaa ku iftiinsada man cid walba cilmiga iftiinkiisa ma heshee iftiinka cilmiga waxaa hela dadka liibaanay fiiri wuxuu isku xidhay liibaanta iyo cilmiga wayna isku xidhan yihiin leanna ma liibaano ruuxaan aqoon lahayn cibaadadii lagu liibaani lahaa iyo towxiidkii iimaankii lagu liibaani lahaa ayaa cilmiga ku xidhan marka seed ku liibaani cilmi la-aan saas macnaha saas daraaddeed baa quraanka kariimka fii suurati alfaatixa allah tabaaraka wa tacaala siraadka mustaqiimka ah markuu sheegayay siraadka mustaqiimka ah ee ilaahay weydiisanayno salaad walba ragcad walba markay culimmadu qeexayeen oo isagiiyo labadan jidee kale ay kala saarayeen dariiqa ay mareen maqduuba caleyh iyo dariiqa daalliinta iyo dariiqa mustaqiimka markay kala saarayeen kan toosan macaalimtiisu waxa weeyaan alcilmu annaafic waalcamal asaalix calaamadiisu waa saas waa cilmi naafica oo cilmi kitaabkiiyo sunnada ah iyo wixii laga laga qaatay iyo camalfalka lagu camalfalo waay sidaas way macnaha marka cilmiga waxaa ku iftiinsada dadka ahlu sacaadada ah juhaashu laakiin jadka jaahiliinta dulmi bay waxay ku jiraan mugdiyay ku jiraan saas wey macnaha haddaad mugdi ku jirtana dee halis baad ku jirtaa waay beydka labaad wuxuu kaga hadlay alcilmu aclaa xayaatin lilcibaad yacni nolol nolol midda ugu sarraysa waa nolosha cilmiga nolol aada u sarraysa ayuu ruuxa geliyaa cilmigu saas way macnaha ayib oo macnaha waxaa tilmaamaya nolosha waxaa laga hadlaya waa nolosha qalbiga bitaali tabacan bay xubnuhuna iyo nolosha kala raacaysa laakiin asal waa nolosha qalbiga lianna cilmigu qalbiga ayuu nuurinayaa waana noolaynayaa wahee waa noolaynayaa ayb hadduu qalbiga nooleeyana noloshaasi cilmigu keenay nolol ka sarraysa ma jirto iyada iyo nolosha iimaanka xayaatuliimaan iyo xayaatulcilmi iyo xayaatu taaca waa midda ilaahay aayadda qur-aanka ku sheegay yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lilaahi walirasuuli idaa dacaakum lima yuxyiikum mu'miniintiiow ilaahay rasuulkiisa yeela markuu rasuulku idinku yeedho wax idin noolaynayaa waaba nool lahaye inaan nool lahay maxaa kutusi waaba naloo yeedhayba yaa ayuha aladiina aamanuu cid aan looma yeedho marka noloshii dabiiciga waad nool laakiin waa nolol khaasa markuu rasuulku idinku yeedho wax idin noolaynaya marka waa nolol khaasa wa noloshaa khaaska marka waa wixii nebigu la yimi sal aley wasalam oo cilmiga iyo iimaanka iyo towxiidka iyo taacada wixii uu nabiga la yimid baa dadka noolaynaya noloshaa wey marka nolosha uu cilmigu uu keenaya wey macnaha baynamaa dadka jaahiliinta ah lagu tilmaamay qur-aanku ku tilmaamay inay bakhti yihiin oo meyd yihiin yacni ama ha noqdo yani meytada uu keeno cilmi la ama meytada uu keeno iimaan la iimaan la'aanta ruux hadduusan iimaan lahaynna isagoo joogoo dhulka marayuu meydyahay hadduusan cilmi lahaynna isagoo shaqaysanayo xoog badan ayuu haddana meydoo kale yahay ayb saas daraaddeed baa ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ku tiriyey fii cidaadi alamwaat amwaatun hayru axyaa wamaa yashcuruuna ayaana yubcahuun wamaa yastawi alaxyaau wala alamwaat kuwa dhintay iyo kuwa nool ma sinna dadka ahluliimaanka ah haddana cilmigii aqoonta leh iyo jaahiliinta hadana gaalada ah ma ay sinno wey macnaha marka cilmigu aclaa xayaatin waa sidaas weeyaan waana nuurkaas nuurkaa weeye qalbigu nuur gelinayaa alimaamu maalik caleyh raxmatullah sida uu sheegay muxuu ahay alimaam khatiib albaqdaadi fii kitaabihi aljaamic liakhlaaqi araawi waxaa u yimid imaamu shaafici oo arday ah ayaa wuxuu u yimid sheekhiisii imaamu maalik waana arday markaa aalibulcilmi ah markaasuu wuxuu arkay wiilkan yarkee fahmo badan ee dadaalka badan iyo marka tafarasa fiihi lkhayr yacni wuxuu eh, ka malaystay inuu wiilkani shani cajaba yeelan doono markaasuu wuxuu ku yidhi ina alcilma laysa bikahrati ariwaaya cilmigu ma aha in aad wax badan wariso inaad wax badan xifdido cilmigu kaa ma aha inama alcilmu nuur yajcaluhu allahu fi lquluub cilmigu waa iftiin ilaahay uu quluubta geliyo ya leanna mid baa intaasoo qur-aana xifdisan intaasoo xadiida xifdisan fiqhigii dhex galay haddana waxa weeye aan muxuu ahay nuurkii cilmiga aan ayna ka muuqanin wey man ayb marka sidaas wey macnaa yani wuxuu ku yidhi imaamu maalik shaafici wuxuu ku yidhi innii ara allaha qad alqa calaa qalbika nuuran falaa tudfi'hu bidulmati almacsiya hadalkaa horena imaam waxa iskale maalig baa iskale marka cilmigu waa nuure macsiyada mugdigeeda ha ku bakhtiinin saasuu ku yidhi marka nuurkaana waa yahay noloshaa sarana waa yahay alcilmu nuurun wey mubiinun oo caddaynaya yastadii'u uu ku iftiisanaya bihi isaga ahlu sacaadati liibaanta dadka u saaxiibkaa waljuhaaluna fi dulami mugdiyada dhexooday ahaadeen alcilmu cilmigii aclaa xayaati nolol midka u sarreeya weeye lilcibaadi addoommada kamaa sida ahluljahaalatiba amwaatun ayuu yihiin kuwa dhintay bijahlihim jahligooda sababtii kuwa meydoo dhintay ayuu yihiin laa samca maqal ma leh laa caqla garasho ma leh bal laa yubs bal iskaba dhaafay laa yubsiruuna waxma arkayaan wa fi saciiri saciiro dhexdooda xaaluu ku sugan yahay muctarifun way mid qirsan kullun mid kasta bidenbii dembigiisuu jahaladii buu ka soo hadlaya kuwii jaahiliintaee jahligu laayay ee bakhtiyey oo aqoon darrada la baaba'ay maqal ma leh caqliya garashana ma leh waxna ma arkaan saas way macnaha intaa midna ma leh bimacnaa xubnihii way ku yaallaan qalbigii iyo caqligii wax fahmayey waa ku yaallaan ishii wax arkaysa waa ku taallaa dhegtii wax maqlaysa waa ku taallaa laakiin sidii loogu talagalay uma intifaacsanayaan xubnahan waxaa loogu talagalay inuu ruuxu ku barto marka ugu horaysa allihiisa inuu ku barto rabbigii abuurtay inuu ku barto wixii rabbi xaggii ka yimid inuu maslaxadiisa adduunya aakhara ku barto haddii sidii loogu talagalay xubnahan aan loo isticmaalin iyagoon jirinoo kale ay ka dhigan yihin saas way macnaha saas daraaddeed baa qur-aanku marar fara badan dadka gaalada ah wuxuu ka nafiyayaa wax la yidhaahdo aragga iyo maqalkiiyo caqliga saas macnaha haddii aad maalan aada indho leedahay ood haddana iska hagabsanayso wixii indhuhu kaa leexin lahayn aadan ka leexanayn indho la-aan oo kalaa tahay saas waay haddaad gacan leedahay oo gacmahaagii aadan isticmaalaynin oo afka wax lagugu gurahayo gacmihiina kuu laaban yihiin gacmo la-aan oo kalaa lanna ma isticmaalaysid meeshii loogu talagalay iyo nafcigoodii ma haysatid sidaasoo kale yay la mid tahay marka taasoo kale wey laa samca laa caqla bal laa yubsiruun yacni araggii iyo maqalkii iyo fahamkii ma ay lahaa wa fi saciiri muctarifun kullun bidenbihim markii naarta saciiro ay galaanna mid walba dembigiisuu qiran doona ayagaaba qiran doona adduunka markay joogeen inaysan maqal iyo faham iyo caqli midna lahayn ayb waa aljahaad dadka jaahiliintaa ah wey macnaha ka hadlaya markay maalan saxiiro galaan wa qaaluu low kunnaa nasmac soo ma dhihi doonaan wa qaaluu low kunnaa nasmacu aw nacqilu maa kunnaa fii asxaabi asaciir faاctarafuu bidanbihim fasuxqan liasxaabi asaciir aayaddaasuu macnaha yuu tilmaamaya markay saciiro galaan baa waxay leeyihiin adduunka markaan joognay haddaannu dad wax maqlaya ahaan lahayn ama kuwo wax fahmaya haddaan ahaan lahayn saxiiro maanta maanaan galeen naartan maanaan ku jireen dunuubtoodii bay qirteen kadibna waa la fogeeyey fa suxqan liasxaabi saciir ayb saas daraaddeed baa rabbi sidoo kale suuratulbaqara wuxuu ku tilmaamay yacni wax weeye marka xaqa loogu yeedhayo iyo saynan xaqa u dhagaysanayninee u fahmaynine u danaynaynin waxay la mid yihiin buu rabbi yihi tabaaraka sidii adiga oo waxaan waxba maqlaynin u yeedhay oo kale wamahalu aladiina kafaruu kamahali aladii yanciqu bima laa yasmacu ilaa ducaa'an wa nidaa'a qayloqaylada iyo sawdkaa cid maqlaysa laakiin aan fahmaynin adoo u dhawaaqayoo kale la midta summun bukmun cumyun fahum laa yacqiluun saas maana saasaa lagu sheegay ma laha dhega ma leh oo indha ma leh oo af ma leh oo waxba fahmi maayaan waxba ma fahmayaan xubnihii waa ku yaallaan ogow xubnihii waa ku yaalaan laakiin xubnihii ma intifaacsanayaan mar haddayna intifaacsanaynina waxay ka dhigan tahay sidii iyagoo la waayey oo kale ka dhigantahay manaa sidii iyagoo waayey oo kale ayay ka dhigantahay nacam laa samca maqal ma jiro laa caqla fahan ma jiro iyo caqli bal iskaba dhaafe laa yubsiruuna ma arkayaan wa fi saciiri saciiro dhexdeeda xaal ay yihiin ama fi saciiri saciiro dhexdeedu muctarifun yahay mid qiranaya kullun mid kasta bidembihim dembigoodii bay qiranayaan ayb faljahlu aslu dalaalati اlkhalqi qaatibatan wa aslu shiqwatihim duran wa dulmihimi wاlcilmu aslu hudaahum maca sacaadatihim falaa yadilu walaa yashqى dawu lxikami wاlkhawfu biاljahli wاlxusnu الطawiilu bihi wacan uli اlcilmi manfiyaani faاctasimii faljahlu jahligii marka aslu dalaali اlkhalqi makhluuqa baadinimadiisa asalkeedu waa jahli jahligu lunsanaanta makhluuqa asalkiisa waa qaatibatan dhammaantood khalqigii dhammaantii khalqiga lumay oo dariiqa ka lumo habaabay lumitaankooda asal waxaa u ah aqoon darro jahli baa asal u ah. wa aslu shiqwatihim waay inay khasaaraan oy dhur darsadaan oo nasiib darra ku dhacdo oy cadaab galaanna asal waxa u ah jahligaa u ah wa aslu shiqwatihim weeye jahligii shaqaawadooda asalkeeda weeye duran dhammaantood iyo wa dulmihim dulmigooda asalkii waay yacnii dulmiga ay ku kacayaan iyo shaqaawada iyo naartay galayaan iyo nasiib xumada kulli waxaa asal u ah jahli baa u jahli baa asal u lumidda ay lumeen oo dariiqa ka lumeenna asal waxaa u ah jahliga asal u aqoon darada asal u ah oo laba isugu jira yacni wax weeyaan ama jahli basiit ah ama jahli murakab ah ama asalba suuro kama haysto cilmigii ama suuruu ka haystaa cilmigii sibuu u haystaa laakiin si khaladu u haystaa labadaa waa dadna waxbaba kama yaqaanaan ilaahayga abuurtay waxba kama yaqaanaan oo kutubtu soo dejiy waxba kama yaqaanaan oo rasuulshu soo diray waxba kama yaqaanaan oo akhra waxba kalama socdaan wax alle waxay ogyihiin ma jiro ka noocaasoo kale jahli basiida la khalaa'iqda in badanoo ka mida saas wey qaar waxba ma gaadhinba waxba lama socdaan waxay ogyihiin ma jiro qaarna waxway heleen waxway ka fahansanyiin lakiin waxay fahansanyiin dhansaar bay u haystaan laxni bay u haystaan marka waa jahliga nooca loo yaqaano murakabka loo yaqaano ilaahay way rumaysan yihiin laakiin ilaahay sifaadkiisa iyo tilmaamihiisa dhansaar bay u haystaan cibaadadiisii si khaldan bay u caabudayaan wax kaley ku khaldayaan addoommadiisii bay wax la wadaajinayaan marka waxa weeye si qaldan oo qalloocsan cilmigiibay si qalloocsan u fahmeen labadaa mid wey marka ama jahli basiidaa luminaya ama jahli murakabaa luminaya ama cilmigii si khaldan u qaateen ama cilmi la'aan oo asalba ayna waxba kala soconi wey macnaa labadaa mid weeye ayaa ibni aadamka yaani wax weeye labadaa midba waxaa la yidhaahdaa waxaa kaloo jahliga lagu iطlaaqa oo saddexaad dhaqankaaga iyo ficilka khaldan xataa ruuxa samaynaya ruux aqoon laba ha ahaado haddaad aragto nin caalim ah oo aqoon leh oo khalad ku jira waa jaahil sababtu maxay tahay ficilkiisaa jahli ah aqoonba ha u lahaadee qur-aankuna waa isticmaalay qur-aankuna waa isticmaalay jahliga waxaa loo isticmaalaa ficilka khaldanna waa loo isticmaalaa aqoon aqoondarradana waa loo isticmaalaa saas daraaddeed ama waa dhaqan qaldan ama waa aqoon khaldan asalkuna bini aadamku halkaas wey dulmigoodana asal waxaa u iyadana cilmi la-aanta oo waataa allaha tabaaraka wa tacala inoogu sheegay suurat laxzaab aakhirkeeda markuu alla ka hadlayay tabaaraka wa tacaala ammaanada inaa caradna alamanata cala alsamaawaati waalardi waaljibaali faabayna an yaxmilnaha wa ashfaqna minha waxamalaha alinsaan inahu kaana daluuman eh, jahuulan shekhulislaam ibnu taymiya wuxuu leeyahy labadaasa ibni aadamka sharkiisa iyo dhibkiisa labadaasaa asal u ah dulmi iyo jahli labadaasaa asal u ah ayb waalcilmu cilmigii marka aslu dalaali اlkhalqi khalqiga lumidiisa asalkiisa wey qaatibatan dhammaantood wa aslu shiqwatihim nasiib daradoodiiyo inay naar galaan asalkiisa way turan dhammaantood iyo dulmihim dulmigooda asalkiisa waay waalcilmu cilmigii aslu hudaahum hanuunkooda inay hanuunaan oo dariiqa saxdaa qabsadaan isagaa asal ah maca sacaadatihim liibaantooda lala qabo inay liibaanaan oo falaa yadilu ma lumo walaa yashqaa mana dhurdarsado oo cadaab ma galo dawulxikami cilmiga naafica kuwa u saaxiibka ah culumta naafica kuwa u saaxiibka ah. ayb waalkhawfu cabsi biljahli bay ahaatay khabarkii halkaa ka dhig waalkhawfu cabsi biljahli jahli sababtii buu ahaaday waalxusnu murugta altawiilu ee dheerna bihi bisababihi buu ahaaday wa can ulilcilmi wa manfiyaani kuwa la anfiyey weeye labadaasi can ulilcilmi dadka cilmiga u saaxiibkaa ah, kuwa laga anfiyey weeye labadaasi ee factasim qabsa waay ayb wuxuu ka wadaa hanuun haddii baadida asal jahligu u yahay hanuunka aadamuhu hanuunana asal waxa u ah cilmigaa u ah iyo weliba inay liibaanaan oo ilaahay agtiisa khayr ka helaan oo adduuniya aakharaba ku liibaanana cilmigaa asal u ah mar hadduu asal u yahay ruuxa cilmiga leh ma lumo ma habaabo dariiqa kama lumo aqoon darro ma lumiso mana dhurdarsado oo cadaab ma galo dabcan fahno waa waxaan ka wadnaa cilmigii camalkiisii markuu la socdo waa cilmi keligiiyo mujarada naar waa lagu galaa bal wax weeye waxyaalaha ugu khatarsanee naar lagu galuu ka mid ah hadduusan camal la socon ayib macnaha waxaa tilmaamaya allah tabaaraka watacala qur-aanka kariimka waa ka suuratu taaha faman ittabaca hudaaya falaa yadilu walaa yashqaa hanuunka xaggayga ka yimid ruuxii raaca alla wuxuu yidhi lumina maayo yaa dhur maayo guuldaro ku dhici mayso lumina maayo maxaa keena faman itabaca hudaaya hanuunku waa cilmiga yacni hanuunkaasi waa waxyiga iyo cilmiga xagga ilaahay ka yimi ee nebigu la yimi salawaatu rabbi wasalaamu calayh hanuunka ruuxii raaca laba arrimoodba waa ka badbaadaya aldalaal iyo alshaqaawa labadaaba waa ka badbaadaya saas wey macnaha ayb alshaqaa waaldalaala saas daraaddeed baa cabdullahi bni cabaas wuxuu yidhi takafala allahu liman qara'a alqur'aana wacamila bima fiihi anlaa yadila fi اdunya walaa yashqa fi اlaakhira markaasuu aayaddaa akhriyay ayb ilaahay wuxuu u damaanad qaaday ruuxii qur-aanka akhriya oo ku camalfala waxa gudihiisa ku jira ku camalfala inuusan adduunna lumin aakharana uusan naar gelin ilaahay baa damaanadaa siiyey tabaaraka wa tacaala ayb labada arrimood marka aayaddu way u diiday dadka cilmiga u saaxiibka waalkhawfu biاljahli wاlxusnu اطawiilu bihi wuxuu ka wadaa cabsi sideedaba wax tegey laga cabsado jahligaa keena murug dheer oo ruuxu waxa soo socda uu ka murgana jahligaa keena labadaasina dadka cilmiga leh way ka way ka fog yihiin labadaa arrimoodba dadka cilmiga leh way ka fog yihiin bimacnaa khawfka iyo xusnigu jahliga sababtiisay ku yimaadaan oo ruuxa jaahilka ah yacni waxa weye cabsidu ma aha aakhare iyo ilaahay iyo cabsidiisa maaha dhankaasi cilmigaa keena cilmigu isagaa khashyad iyo cabsida keena laakiin waxaa laga wadaa ruuxu inuu shu-uuntiisa ka murgo oo wax tegay ka baqo yacni wax weeyaan uu ka murgo wax soo socda ka cabsado oo cabsi iyo walbahaar iyo walwal iyo rafaad ku noolaado waxaa keena jahligaa keena jahligaa keena sababta u fiirso wixii lagu farxi lahaa cibaadaadka kow ka ah iimaankiibaa kow ka ah cilmigiibaa laba ah camalkii saalixa ba saddex ruuxii hadduusan garanayninba wixiisii ma saxsan yahay mise ma saxsanaa walbahaar baa dili soo maha walbahaar wixii horee tegeyna yacni wax weeye cabsidoodaa dili wixii horee tegeyna murugtiisa walbahaarkiisaa dili waxa soo socdana cabsidiisaa dili saas wey macnaha macnahaasuu ka wada labadaa arrimoodna dadka ahlulcilmiga ah waa laga anfiyey allah wuxuu yidhi qulna hbituu minha jamiican faima yaأtiyannakum minii hudan faman itabaca hudaaya ama faman tabica hudaaya falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun cabsina male murugna maleh waa dadka hanuunka raaca oo intay bartaan dariiqa raaca bimacnaa waxa weeye wax tegayna wax tegayna muxuu ahaaye ka murgi maayaan wax soo socdana ka baqi maayaan ayb bay ahaatay maalin dhex waxaan arkay nin e, odayhoo tujaar tujaarta ka mid oo ganacsada ah. marka waxaan ku yidhi xaaji e, macnaha malaha waxaa laga yaabaa bil walba inuu cumrada aado sanadkii intaasoo goorbuu soo ictikaafi marka waxaan ku yidhi waad naga fiican tihiin waad naga cibaado badan tihiin caamada haddaad tihiin markaasuu wuxuu yidhi yeelayaan kuu sheegi buuri idinku wuxuu yidhi dadkiina wax garanaya inta yarteed samaysaan waad ogtihiin inay saxsanta annaga laakiin dadaalkan faraha badan garan mayna buuhi maxaa saxsan maxaa khalda saas daraaddeed waxaan ugu jirta buu yidhi tii hore kolley maba saxmine bal tu kale ka dabagee inay saxanto saasaa keenaysa buu nagu marka inuu bato wax badan oo qulban baan marka isku qasaynaa buui ficlan saas waay ruuxii yacni hadduu aqoon leeyahay maaha inay cabsidu ka dhammaanaysa cabsidu waa ku jirtaa oo camalka aqbalkiisa ilaahay buu la jiraa tabaaraka wa tacaala laakiin ruuxani wixii ma hagaajiyey mise ma hagaajini waxaa keeni karta waa aqoonta wa saas manaa inuu ku xasilo macnaha oo camalkiisii ku xasilo ma yani ma saxmay mise ma saxmin aqbalku ilahay buu la jiraa ayb wuxuu yidhi marka waa can uli lcilmi waalkhawfu cabsi biljahli buu ahaaday cabsidu waxay ahaatay jahliga sababtii oo wax soo socda laga cabsado waalxusnu murgid wax tegay laga murgo altawiilu ee dheerna bihi cilmi jahliga sababtiibuu isaguna ahaaday wa can ulilcilmi kuwa cilmiga u saaxiibka xaggoodana manfiyaani laba laga anfiyey weye kuwaas manfiyaani labadee weye waa khowfkii iyo xusnigii ee factasim qabsa buu ku arrintaa qabso oo ku dheg tayb cilmiga qabso oo ku dadaal waay alcilmu wallahi miiraahu nubuwati laa miiraatha yushbihu tuuba limuqtasimi alcilmu cilmigii wallaahi ilaahay baan ku dhaartay miiraahu nubuwati nebinimada dhaxalkeedii waay wixii laga dhaxlay waay laa miiraatha dhaxal ma jiro oo yushbihuhu shabaha u eg tuuba geed janno waxaa iskale ama geed janno ama waxaad tidhahdaa janno ama abaal weyn limuqtasimin mid qeyb ka qaatay buu yuu usugnaaday muqtasimin mid qeybtiisa ka qaatay ayb meeshaas iyadana wuxuu ku caddaynayaa beydkan cilmiga fadaa'ishiisa iyo sharafkiisa waxaa ka mid a ah ambiyadii ilaahay tabaaraka wa tacaala dhaxalkoodii waay wax laga dhaxlay nebiyada iyo rusushu oo xoola ah ma jiro rususha xoolo lagama dhaxlo hanti kama tagaan hadday ka tagaanna hantidooda waxaa iskale umaday ka dhexaysaa wax gooni looga dhaxlo ma jiro laakiin waxa laga dhaxlay waa cilmi cilmi bay dadka dhaxal siiyeen oo uga tageen wax lamidana ma jiro dhaxal lamida ma jiro inaan dhaxal lamida mida jirin wax la dhaxlo dhaxalka nebiyadaa ugu fiican wixii kale dhaxal ah wuu sheegi doonaa inuusan la mid ahayn iyo yacni xaytiyadu uusan kala mid ahayn wuu ku dhaartay arrintaa iyada ayb waxaa tilmaamaya xadiidka nabiga sal lla aley wasalam axmed iyo tirmidi ibn maaja ay soo saareen ahlusunanka oo muxuu ahayey abudarda xadiidkiisii dheeraa wa ina alculamaaa warahatu alambiyaa culimmadu waa dhaxlayaashii nebiyada wa ina alambiyaaa lam yuwarituu dirhaman walaa diinaaran walaa dirhama nebiyadu dadka ma dhaxal siinin lacag dahab iyo fidatoona lagama dhaxlin wainamaa warau lcilma dadka waxay dhaxalsiiyeen aqoon iyo cilmi bay dhaxalsiiyeen uga tageen faman akhadahu ruuxii qaata dhaxalka akhada bixadin waafir dheef weyn buu qaatay dhaxalka weyn iyo dheefta weyn taa iyadaa wey macnaa ayib dhaxal shabaha ma jira marka dhaxal shabaha ma jiro wixii kaleo dhan xoolo la dhaxlay kursi la dhaxlay hanti la dhaxlay wax macno weynoy leedahay ma jirto wuu sheegi doonaa sida ay uga duwan yahay dhaxalka ambiyada ee cilmiga ay dadka dhexal siiyeen alimaam abaraani awsadka wuxuu ku soo saaray can abi hurayra saxaabigii jaliilka ahaa wuxuu soo maray suuqa markaasuu istaagay dadkii ganacsigii suuqiibuu soo dhex maray dhex istaagay marka wuxuu ku yidhi yaa ahla suuq ma cajazakum war reer suuqow dadkan ganacsanayow maxaa caajisnimadiinna nacasnimo badnidinaa buu ku yidhi markaasay maa daaka ya abu hurayra maxay tahay naxasnimadaad nagu sheegisa cajisku muxuu yahay waaba kan howlaan kala rogaynaayo ganacsi baan kala wadnaayo adigaana arkayay markaasaa wuxuu yidhi daaka miiraau rasuuli lahi sal lay slam yuqsam wa antum haahunaa laa tadhabuun fata'huduuna nasiibakum minhu wuxuu ku yidhi dhaxalkii nebi maxamed baa meeshan lagu qaybinayaa buu yidhi idinkuna meeshanaad taagtaagantihiin buu yidhi waxna kama doonanaysaan oo ma raadsanaysaan marka soo nacaasnima idinma hayso waa ya nebigii ummadda um, nebigiisa ah, dhaxal uu ka tegey ood wax ku leedahay yaa meeshan lagu qaybsanaya adigana suuqaa taagtaagan tahay soo nacas ma tiid marka war dhaxalkiibaa halkan yaalla dadkii marka waa soo yaacay waxay ku yidhahdeen wa ayna huwa abu horeyre u dhaxalkaasi aaway xaggee lagu qaybinayo marka iyagu waxay isleeyihin xoolo nebigu ka tegey ayaa la qaybsan doonaa qaybtiina ka raadsada wuxuu yidhi masaajidkaa lagu qaybinaya way soo yaaxeen marka iyagoo ordahaya masaajkii la yimid markaasaa abu hurayra meeshii wuu istaagayoo ilaa ay soo noqdeen markay meeshii yimaadeen oo ay soo hungoobeen oo xoolo la qaybinayo soo waayeen bay soo gadoomeen abu hureyra meeshii ugu yimaadeen markaasaa waxay ku yidhi wamaa lakum war maxaa idinku dhacay see wax u jiraan waxay yidhahdeen abu hureyrow masaajkii waan tagnay waanan gallay wax dhaxaloo la qaybinayana maanaan soo arkay markaasaa wuxuu ku yidhi masaajidka cidna maydaan ku arkin cidima joogin wuxuu yidhi bala waxay yidhahdeen bala way joogeen yaad ugu tagteen waxay dheen dad tukanay iyo kuwa qur-aan akhrinay iyo kuwa xalaasha iyo xaaraanta ka wada hadlahayo oo ka niqaashahay maxaa xalaala maxaa xaar cilmiga isbaray intaasaan ugu tagnay bay dheh xoolo la qaybsanaya meesha maanaa ugu tegin markaas abu hureyra wuxuu ku yidhi wayxakum fadaaka miiraahu muxamed buu yidhi sal alla alay habaar idinku dhacye dhaxalkii nebi maxamed waa kaasuu yidhi ya nebi maxamed haddaad xoolo raadinaysaan xoolo lagama dhaxlin laakiin waxaa laga dhaxlay cilmigaasaa laga dhaxlay waxyigaasaa laga dhaxlay qur iyo sunnadaasaa laga dhaxlay maana saas weeyaan alcilmu cilmigii wallaahi ilaahay baan ku dhaartay miiraahu nubuwati nebinimada dhaxalkeeda wixii laga dhaxlay weeye laa miiraaa dhaxal ma jiro oo yushbihuhu shabaha tuubaa janno ama geed janno ama ajir weyn limuqtasimin mid qaybtiisa qaatay buu u mid ka qayb qaatoo qaybtiisa ka qaatay maxayna dhaxal la mida uusan u jirin maxay ku kala duwan yihiin dhaxalka cilmiga ee nebiyada laga dhaxlay iyo waxyaabaha kale dadka laga dhaxlo maxay ku kala duwan yihiin wuxuu yidhi liannahu irhu xaqin daa'imin abada wama siwahu ila alifnaa'i waalcadami saas way macnaha liannahu maxaa yeelay cilladu waxa weeye liannahu isagu irhu xaqin waa dhaxal xaq ah daa'imin oo joogto ah abaddan weligii wamaa siwaahu wixii isaga ka soo hadhayna ila alifnaa'i dhammaansho xaggiisuu ahaaday walcadami iyo tirtiran yacnii dhaxalkan cilmiga ee nebiyada laga dhaxlaayay horta waa xaq waa marka labaadee waa daa'imo weligii ku dhaafi maayo wixii isaga ka soo hadhayoo cilmi oo dhaxal ah sooma ah wuu dhammaanayaa wuu dhammaan soo ma ah waad dhaxashay milkii baad dhaxashay soo wakhti ma leh xoolaad dhaxashay oo aad ka dhaxashay aabbaha iyo hooyadaa iyo aad ka dhaxashay way dhammaanayaan ama haddayna dhammaanin adaa ka tegay ama iyagiibaa tegay laakiin dhaxalkan cilmiga ee nebiyada laga dhaxlay waa cimriga aha ku furto waay waa wax kula jiraya kula soconaya xataa haddaad qabriga gasho qabriga waa lagugu weydiini marka lagu weydiiyo maa rabbuka maa diinuka maa nebiyuka waxaa ku xiga su-aasha afraad oo xadiis kusoo aroortay cilmigaagu muxuu yahay xataa cilmigii qabriga waa kula socdaa aakhare haddaad tagto cilmigii waa kula socdaa cilmiga waa dhaxal joogta ah laakiin wixii dhaxalee kaleo dhan wakhti buu leeyahy ayb liannahu irhu xaqin xaq dhaxalkii wey daa'imin oo joogta abaddan weligii wamaa siwaahu wixii ka soo hadhayna ilalifnaa'i dhammaansho xaggeedu ahay walcadami iyo cadam la'aansho dhammaansho iyo la'aansho dhammaansho iyo inuu waxaan jirin noqdo oo iska baaba'o wa minhu kaa waxaa ka mid a irhigaa dhaxalkaa nebiyada laga dhaxlay waxaa ka mid a wuxuu baraarujinayaa halkan laba meelood oo qur-aanka ay ku soo aroortay in ambiyadii la dhaxlay laba nebi oo ay soo aroortay in la dhaxlay taas wuxuu doonayaa inuu fasiroo yidhaahdo dhaxalkaa qur-aanku ka hadlay ee nebiyada la dhaxlay dhaxal xoolo ma ahayne dhaxal kursina ma ahayne dhaxal cilmi buu ahaa cilmigaa ambiyada laga dhaxlayo wa minhu waxaa ka mid a marka irtu sulaymaana nebi sulaymaan dhaxlidiisa annubuwata nebinimada uu dhaxlay walfadla iyo fadliga uu dhaxlay fadligii almubiina ee caddaa famaa wlaahu famaa wlaahu famaa wlaahu maa shay la yaabla wlaahu ku habbooni badnaysiiya binicami ama famaa maxaybaa wlaa habooni badan binicami nicmooyinka maxaa ku habooni badan wey macnaa ayb yacni kaa waxaa ka mid a wa minhu irtu sulaymaana anubuwa nebinimada ama ambiyada waxa laga dhaxlay waxaa ka mid a nebi sulaymaan dhaxalkiisi iyo uu ka dhaxlay cilmiga iyo fadliga cad uu ka dhaxlay wuxuu tilmaamayaa aayadda qur-aanka ee alla yidhi wawaritha sulaymaanu daawuud wa qaala yaa ayuha annaasu cullimnaa mantiqa atayri wa uuutiinaa min kulli shay ina hada lahuwa alfadlu lmubiin marka fadliga mubiinka ah iyo dhaxalka uu aabbihii daawuud ka dhaxlay xoolo ma ahayn milkina ma ahayn waxay ahayd cilmi buu ahaa cilmiguu sulaymaan ka dhaxlay ayb famaa wlaahu min binnicami yani waxa weeye waa nicmo midda ugu weyn waaye famaa awlaahu maxaa ugu muxuu aha ka habooni badan famaa maxaybaa awlaahu ka habooni badan binicami ama ma shay la yaab la awlaahu haboono badnaysiiye binicami min nicamin saana waa la karay minhu irtu sulaymaana اnubuwata wاlfadla اlmubiina famaa wlaahu binicami kada kaa hore xaaluu la mid yahay ayuu dacaa baryey zakariya zakariye rabbahu rabbigii buu baryey nebi zakariye biwaliyi alaalidaasi waxaa laga dhigayaa hamsadeeda hamsadu qacin kada dacaa zakariya rabbahu biweli alaali khawfa almawaali min waraa'ihimi ayb kadaa kaa hore xaalu lam yahay buu dacaa baryey zakariya rabbahu rabbigii wuxuu baryey ka baryey biweliyil aali qaraabada weligoodii qaraabada ninkii weli u noqon lahaa oo hogaamin lahaa oo madaxa u noqon lahaa khawfalmawaali muxuu u baryey khawfalmawaali cabsi uu qaraabada ka cabsanayay daraaddeed min waraa'ihimi gadaashooda yani min waraa'ihi waay gadaashiisa qaraabadiisuu u baqdin yuu u baqay taasaa keentay inuu weydiisto wiilka uu weydiisto wiilkaasoo qaraabada u noqon doona weli iyo madax iyo hogaamiye diineed u noqon doona wuxuu tilmaamayaa nebiyulaahi zakariya calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam suuratu lkahfi bilowgeeda waa ka rabbigii weydiistay tabaaraka wa tacaala inuu siiyo wiil ilmo inuu siiyo ayb ilmahaana wuxuu ilaahay u weydiistay dadkii qaraabada ahaa ee yacni wax weye asal ahaan beytkaas ahaa ayuu u baqay muxuu uga baqay culimadu waxay leeyihiin wuxuu uga baqay inay mas-uuliyaddii diinta u istaagi waayaan waayaanoy dayacaan ama wuxuu uga baqay inay si khalada ula dhaqmaan khalaa'iqda sidaas daraaddeed cid diinta ku hogaamisa oo isaga diinta ka dhaxla nebinimadii iyo khayrkii intay ka dhaxasho qaraabada hogaamisa dhibkoodana dadku si ay uga nabadgalaan mas-uuliyaddii diintana sii wadoo sii hogaamiso dadka ku sii hagta sidaasuu u weydiistay ee ilmo mujarada ma ilmo mujarada ma ee waa ilmo mas-uuliyaddii diinta qaada qaraabada iyo ehelkana hawshaa ku hago ku hogaamiya ayuu ilaahay weydiisanaya wuxuu tilmaamayaa wainii khiftu lmawaaliya min waraa'ii alla waxaan u baqay qaraabada mawaalidu waa qaraabada min waraa'ii gadaasheeda casabada waa wa kaanat imra'atii caaqiran fahab lii min ladunka waliya ilaahow weli agtaada iga hibe wa wayariu min aali yacquub idhaxla ree yacquubna dhaxla ilan asalkoodu suu ree bani israa'iil maaha israaiil bani israa'iilna waxa israa'iil waa nebi yacquub marka nebi yacquub bay ka soo jeedaan marka dhaxalkii soo taxnaa ee ambiyaau ree bani israa'iil loo isu soo dhiidhiibayeen iyo khayrkii hogaankii wanaagsan alimaama fiddiin oo lasoo kala dhexlayay oo aniga isoo gaadhay middaas isayna u dayacmin nin dhaxla oo hawshaas sii wada ilaahu isii waa wajcalhu rabbi radiya markaasaa ilahay wuxuu siiyey nebi nebi zakariye calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wassalaam ayb kada marka midka marka uu leeyahay yariunii wayariu min ali yacquub wiilkani muxuu ka dhaxlayaa nebi zakariya yaxya muxuu dhaxlayaa cilmi iyo nebinimadii buu dhaxlayaa xoolama dhaxlayo leanna wax weeyaan yani wax weeyaan Eh, muxuu ahaay xoolo kaloo uu lahaana lama sheegin nebigeennuna sal lla lyi xadiis saxiixa wuxuu ku leeyahay naxnu macaashira alanbiyaai laa nuurah ma taraknaahu sadaqa haddaan nahay nebiyadii ilaahay na lama dhaxlo wixii aan ka tagno waa sadaqa buu nebi sal lla saas daraaddeed wixii nebigeennu ka tegey sal alla lyi wasalam oo adduunye ahaa qaraabadiisu ma dhaxlin qaraabadiisu ma dhaxlin ambiyadu xataa hadday xoolo ka tagaan xoolahaasi dhaxal ma galaan marka waxa ugu muhiimsan ee laga dhaxlay waa cilmiga iyo khayrkaas kadaa kaa hore xaalu yahay dacaa waxaa baryey zakariya rabbahu rabbigiibuu baryey biwaliyi laali qaraabada weligoodii buu ilaahay weydiistay qaraabada ciddii weli u noqon lahayd ee casabadiisa hogaamin lahayd khayrka ku hogaamin lahayd khawfalmawaali wuxuu u weydiistay khawfalmawaali baqdin uu qaraabada u baqay darteed ama baqdin uu ka baqay daraaddeed inay mas diinta dayacaan ama ay dadkaba si khaldan ula dhaqmaan min waraa'ihim gadaashooda dadkaasoo min waraa'ihim khawfalmawaali oo min waraa'ihi sida ayadu sheegtay min waraa'ihi waay soo ma marka aayadda la yidhahdo ayb wainnii khiftu lmawaaliya min waraa'ii marka min waraa'ihi ah, min waraai saasay min waraa'ihim marka wuxuu u celinayaa aalka ah, aalka qaraabada gadaashooda macnaha ayb alcilmu miisaanu sharci اllahi xayثu bihi qiwaamuhu wabiduuni اlcilmi lam yaqumi alcilmu cilmigii miisaanu sharci اllah sharciga ilaahay miisaankiisii weeye xayu bihi xayu meesha bihi cilmiga sababtiisa qiwaamuhu uu ahaaday sharciga istaagiisu iyo wuxuu ku istaagayay wabiduuni اlcilmi cilmiga la'aantiina lam yaqumi sharcigu ma istaagayo cilmigu waa miisaanka shareecada waa cilmigaasay shareecadu ku istaagtaa waxay ku istaagtaa waa cilmiga cilmi la-aanna ma istaagi karto leanna wax weeyaan xalaal iyo xaaraam cilmi baa kala saara xaq iyo baatil waxaa kala saara cilmiga hanuunkiiyo baadida waxa kala saara waa cilmiga soma maa shirkiga iyo towxiidka waxa kala saara waa cilmiga bidcada iyo sunnada waxa kala saara waa cilmiga yani waxa weeye diin cilmi la istaagi karta sharci cilmi la istaagi kara ma jiro sharciga cilmi buu ku istaaga hadduu cilmi la-aan ay noqoto markaa isma taagi karayo waa baaba-ayaa wey macnaha ayb alcilmu cilmigii miisaanu sharci illaahi sharciga ilahi miisaankiisii way xayu meesha bihi sababtiisa qiwaamuhu uu ahaaday sharciga istaagiisu wuxuu ku istaagaya wabiduuni lcilmina lam yaqumi sharcigii ma istaagayo wakulamaa dukira asulطaanu fii xujajin falcilmu laa sulطaة اlaydi limuxtakimi fasulطaة اlyadi biاlabdaani qaasiraة takunu biاlcadli aw biاlظulmi wاlghashami wasulطaة اlcilmi tanqaadu اlquluubu laha ila اlhuda wailaa mardaati rabbihimi wa kulamaa dukira mar kastoo la sheego assulطaanu sulطaan la sheego awood mar kastoo la sheego fii xujajin xujooyin dhexdood lagu sheego falcilmu waay sulطaan haddii la sheego waa cilmi laa sulطaة اlaydi gacmaha awooddooda ma aha sulطada iyo awoodda gacanta ma aha limuxtakimin mid xugum haysta u sugnaaday sulطaة اlaydi oo limuxtakimin mid xugum haysta oo xugum qaatay u sugnaaday ma aha fa sulطatulyadi gacanta awooddeedu qaasiratun weeye mid gaaban bilaydi bilabdaani jidharhkay ku gaaban tahay jidhkay ku egta takuunu waxay ahaani bilcadli cadaalad bay ahaan mar aw amase biulmi mise ama dulmi bay ahaan walkhashami iyo hagabsi waa kaan soo sheeg muqtashimi soomana soo sheegay alkhashamka waxaa la yidhaahdaa waa inuu ruuxu yacni ka fiirsi la'aan aqoon la'aan iska hagabsado saas way macnaha marka in xoolihii iyo wixii iyo xuquuqdii iyo laysaga tasarufo biduuni cilmin ayaa khashamka la yidhahda wa sulطatu lcilmi cilmiga sulطadiisa iyo awooddiisu tanqaadu waxaa hogaamsamaysa alquluubu qalbiyadii baa lahaa iyada u hogaansamaysa ila alhudaa bay u hogaaminaysaa hanuunka xaggiisa wa ilaa mardaati rabbihim rabbigood ridihiisa xaggiisana way u hogaaminaysaa meesha wuxuu tilmaamayaa sulطaan sidiisaba asulطaan waxaa la yidhaahdaa madaxnimada waa la yidhaahdaa awooddaa horta la dhaha awooddaa laba a marka awood kursi iyo awood cilmi ya suldaan oo suldaanka gacanta ah oo awoodda kursiga iyo jagada dowladnimada ah taas suldaan waa la dhahaa suldaanka labaad iyo awoodda labaadna waa awoodda cilmiga iyo xujada wuxuu ku leeyahay marka xujaj marka laga hadlayo xujooyin haddii suldaan la cabiro suldaanku waa kii cilmiga isagaana ka horeeya awoodda gacanta iyo kursiga muxuu uga horeeyaa leanna wuxuu leeyahay awoodda kursiga iyo dowladnimadu waxay meel marsiin karto waa jidhka inay jidhka bini aadamka in laga baqo in muxuu ay loo hoggaansamo jidhkaa u hoggaansama laakiin sultaanka cilmiga quluubtaa u hoggaansanta soo ma cilmiga iyo aqoonta ayadoon ruuxa la qasbin oo la jujuubin ayuu u hogaansamayaa jeclaanayaa oo yeelaya oo aqbalaya oo raadsanaya oo u khuduucaya oo uu muxuunaha ku qasban yahay soo ma laakiin awoodda gacanta uu yidhi sultaanulyad wuxuu ka wadaa bimacnaa awoodda kursiga iyo jagada iyo dowladnimada taa iyada ah quluubtu uma hogaansante waxa u hogaansama jidhka ayadoo la kahanayo oo la necab yahay oon la rabin ayaa haddana waxa wey loo hogaansamaya jidhkay hogaansan karaan marka laakiin quluubta ma hogaansan karaan quluubta wax hogaansan karaya waa sultaanka waxa weeyaan muxuu ahay cilmiga wa meelo badan bay qur-aanka ku soo aroortay kelimadaa sultaanka iyadoo xujo laga wado oo cilmi laga wado macnaha oo laga wado sultaanulcilmi waxaa ka mid ah qaaluu ittakhada allahu waladan subxaanah huwa alghaniyu lahu ma fi اsamaawaati wma fi اlardi in cindakum min sulطaanin bihada in cindakum min sulطaanin bihada cilmi uma haysaan waa xujo uma haysaan ayb ma tacbuduuna min duunihi ila asmaءa samaytumuuha antum waaaabaa'ukum ma anzla allahu biha min sulطaan ilaahay xujo uma soo dejinin marka waxa wey waa sulطaanulcilmi waa saas daraaddeed wuxuu ku yihi sulطaan haddii la cabiro qur-aanka marar badan waxaa loola jeedaa sulطaanuulcilmi walxuja laga wado ee sulطaanulyad lagama wado saas way macnaha ayb am lakum sulطaanu mubiin faatuu bikitaabikum in kuntum saadiqiin way badan tahay marka bal cabdurasaaq musanafkiisa ibn abi xaatim fi tafsiir labadooda waxaan ujeeda tafsiirkooda waxay cabdillahi bni cabaas waxay ka sheegeen inuu yidhi kullu sulطaanin fi lqur'an fa huwa xuja sulطaan kelimatu suldaan qur-aankaba hadday ku timaado waxaa laga wadaa sulطaanulcilmi baa laga wadaa iyo xuja laga wadaa ayb marka asagaasi waxaa sultaan loogu magacaabay lianno yacni wax weeyaan yatasallat cala alquluub soo maah hadduu quluubta qabsadona jidhkiina soo raaci maayo jidhkiina waa raacaya marba hadduu qalbiga qabsado jidhkiina waa raacaya laakiin suldaanka gacantu isagu jidhkuu qabsan qalbigiina waa kahanayaan shucuubta in badanoo ka mid a soo dowladahooda ma kahanayaan oo madaxdooda ma kahanayaan haddana waa u hoggaansan yihin jirkii bay haystaan madaxda laakiin quluubtii ma haystaan quluubtiiyaa haysta quluubtii waxaa haysta cilmigaa haysta soo maa cilmi aqoon iyo alla kacabsi ku og bay quluubtu la jirtaa xujo ay ku og yihiin halkaasay aadaysaa macnaha saas weeyaan alimaam khatiib lbaqdaadi caleyh raxmat ullahi qiso cajo badan buu wariyey ashcat ibnu shucbat almasiisi buu ka wariyey wuxuu yidhi haruun rashiid ayaa wuxuu yimid magaalada raqa raqa yacni suuriya hadda ka markuu yimid wax alla wixii meesha joogay fanjafala annaasu khalfa cabdillahi mubaarak yacni wax weeyaan haaruun rashiid markuu yimid magaalada waxaa jooga nin culimadii salafka ka mid ahoo caan ahaa oo cibaado ninka uu yidhi eh, muxuu ahaayey eh, ibnu xajar caleyh raxmatullah ijtamacat fiihi khisaalu lkhayr wax alla wii khaslo khayray jirto dhan ku kulantay nin caalima oo cilmiga faafiya oo zaahida oo mujaahida oo khayr oo kulmay buu ah cabdullahi ibnu mubaarak loo jecel yahay buu ninka la yidhaahdo haruunu markuu magaalada yimid raqa markuu yimid ayaa bedelkii dadku ay soo aadi lahayn amiirkoodii iyo madaxoodii oo waddankii magaalada yimid intay ka leexdeen baa dadkii intoodii badnaa waxay aahdeen cabdullaahi ibnu mubaarak baa la aaday meeshaasaa kabuhu kaga dhammaadeen oo dadkii la kala celin kari waayo oo busta kacaysa aad yaabaysaa sheekha muxuu ahay nin walba sheekha inuu gaadhuu raba su-aal weydiiyo mid inuu salaamo doonaya midna arko ishiisu qabata raba ayb markay aragtay islaan umulwalad ahayd addoon ahaydoo muxuu ahaayey haaruunu rashiid addoon u ahayd oo u ilmo dhali jirto ilmihii caruur u dhashay ayaa markaa qasrigii madaxtooyada korkiisa waxay ka aragtay dadkii oo intay amiirkii ka leexdeen cabdullaahi mubaarak daba yaacahay amiirkiina waa laga tegey sheekhii baa daba yaacay markay aragtay marka waxay tidhi war muxuu ahaa kani bay tii kani muxuu aha dadkii oo dhan ba qabsaday markaasaa waxaa lagu yidhi caalimun min ahli khuraasaan qadima araqata yuqaalu lahu cabdullahi bn mubaarak waa caalim ka mid a ah culimmadii reer khuraasaanoo yimid magaalada oo la yidhaahdo cabdullahi bn mubaarak markaasaa waxay tidhi haada wallaahi اlmulku laa mulka haaruun aladi laa yajmacu اnnaasa ila bishuraطin waacwaan alilaahay ah, boqortooye wataasay buu tii boqortooye wataa boqortooyadan haaruun ee dadka booliiska iyo ciidanka iyo eh, inay dad ciidan ku soo uruuriso iyo wax soo uruuriya mooye aan looba imaanayn alalahay tani boqortooye ma abayt boqortooye wata dadki iska ogol yihin iska dabayaacaanoo laga kari lahay marka sidaas weeyaan suldaanka waxa keenaya wax weeyaan cilmiga iyo xujadiisiiyo suldaankiisa quluubtuu qabsanaya baynama ninkan madaxda ah suldaankiisu waa jidhka wey saasay macnaha ku kala duwan yihiin waa cilmiga marka suldaankiisu waa ka qiimo badan yahay suldaanka yadda iyo gacanta waa ka qiimo badan yahay waayahan dambena waaba lagu kadeedan yaho rafaad kalaaba ka yimidoo suldaankan iyo awoodan kursiga iyo madaxnimadu dad bayba gacanta ugu jirtaaba yaa dad bay kaaga xidhanta ayagaasaa ku siin haddii la doonana waaba lagaa qaadanba laakiin suldaanka cilmiga iyo xujadiisa iyo magaciisa iyo sharafka ka dhashaay mid doorasho u baahan maaha soo maa mid in la doorto oo dadka sanduuq loo dhigo oo u codeeya la yidhahdo sheekh hebel ma aha soo maa nin eh, ka mida siyaasiyiinta ayaa waa eh, ma kenya xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waagii ay dhici jirtay musiibadii gaariso ka dhacday jaamacadda la geli jiray waa kii eh, madaxda iyo siyaasiyiinta iyo waxoogaa ay buuq badan kacay oo qaxootiga la raro oo meesha iyagaa dhibka asal u aho marka shir baan isugu tagnay magaala nairobi meel ka mid ah. bay marka ku guureen kuwo siyaasiyiin ah qaxootigan hala raro meesha halaga qaado markaasa waxaan ku nidhi war gaaladii cadcadayd baaba u doodaysee idinkoo walaalahoodo la dhashay oo soomaali ah ha la raro dadkanoo ha la masaafuriye yacni ugu yaraan haddaad qabtaan xataa ma qarsataan nin raggii ka mid a ah marka siyaasiyiintii ka mid a ah intuu istaago wuxuu sheekh waxaad noola yahay kursiga nagaa ku jira buui ah, haddaanaan saa u qaylqayliyin berri kursil heli mahay idinka kursigiina wuxuu idhi doorasho uma baahno oo waa mid aad iska wadataan buui cod loo ridi mahay laakiin kaannaga haddaanaan qayladaas samayni berri waa weynaynaa qayladaasi marka waxaa naga keenaysa berri dadkanaan kursi ka rabnaa marka mushkilada jirta ay wax weeye xagga ilaahay wixii ka yimaada uma baahnaa addoommo inaad ka raadsato laakiin wixii addoommo gacantooda ku jira addoommay kaaga maqan yihiin taasi marka waxay tilmaamaysaa xujada cilmiga iyo suldaankiisa iyo sharafkiisu waa wax xagga ilaahay ka yimaada wax addoommo bixiyaan ma aha saas way macnaha ayb wuxuu yidhi marka wakullamaa dukira mar kastoo la sheego assuldaanu fii xujajin xujooyin dhexdooda lagu sheego falcilmu waaye laa sulaanu lydi gacmaha laa sulطat lydi gacmaha suldadood iyo awooddooda ma aha oo limuxtakimin u sugnaaday mid xugum iyo jaga haysta fa sulطatulyadi gacanta awooddeed iyo suldadeedu bilabdaani qaasiratu way mid gaaban bilabdaani jidharkay ku gaabanta jidharka bini aadamkaiyo jidhka unbay hogaansan kartaa takuunu way ahaani sultatulyadkaasi bilcadli mar cadaalad bay noqotaa oo suldaan caadil ah oo garsoora oo dadka xaq u kala saara oon dulmiyin bay mar noqotaa aw amase biulmi ama ulmi bay noqotaa sultatyadku waa saas sultada oo awoodda iyo dowladda iyo jagada ninka ku fadhiya mar wuxuu noqdaa daalim dadka dulmiya marna wuxuu noqdaa garsoore cadaalad ku kala saara ayb aw biulmi buu ahaadaa walashami waa isla ulmigiibay la macno dhowda wa sulطaة اlcilmi cilmiga sulطadiisa iyo awooddiisa tanqaadu waxaa u hogaansanta alquluubu quluubtii baa lahaa iyada u hoggaansata ila alhudaa bayna ugu hogaansataa hanuunka xaggiisa wa ilaa mardaati rabbihim rabbigood ridihiisa xagga ridaha rabbi iyo hanuunka xaggiisay u hogaamisaa meesha wuxuu tilmaamayaa xujada cilmiga ninka xambaarsani ma aha inuu dadka quluubtooda markii xujadu ay soo xidho asaga kuma xidhayso laakiin waxay ku xidhaysaa allihii khalqigan abuurtay iyo hanuunka ayay xujadu ku xidhaysaa waa wax dhaafsan marka shakhsiyadiisa dhaafsan waa asagu mujarad waa wasiila ya waa wasiile ilaahay ku xidhaya ilaahay ridihiisii buu ku xidhayaa cilmigan iyo suldadan uu xambaarsan yahay addoommadii buu hanuunka iyo ilaahay ridihiisa ku xidhaya ee isaga lafahaantiisa iyo nafcigiisa khaaskaa maah iyo magaciisa maah hada bilahi towfiiq wsali allahuma wslm wbaarak cala nabiyina mxamed wala ali w saxbi wslm